bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bima callamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariimu yaa latiifu allaahuma salli wasallim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waa darsigii labaad ee kitaabkeenni qatru nada waballu sada sheikhu wuxuu yidhi raximah llahu tacaala alkalimatu alkalimatu kelimaddu qowlun waa qowl waxa loo yaqaan mufradun oo keli ah haddaa kelimad maqashid waa qowlun mufrad tacriifkaasaa la siinayaa maa hiya alkalima qawlun hiya qawlun mufrad waa qowl kelmada qowl baa kelmad la yidhaahdaa hadal wey eray wey mufradun oo keli ah waa eray keli ah intaas hore waa matnigii shiikhu intaas in la mida markuu qoray ayaa dadkii fahmi waaya dadkii waa ku raftay naftibaataga ka dhacday markaasuu sharax u saaray wuxuu yidhi tutlaqu waxaa lagu magacaabaa alkalimatu kelmad waxaa lagu magacaabaa kelmada waxaa lagu magacaabaa fi luqati xagga luuqada luuqa ahaan markaan markaan naxwaha ka tagno oo luuqa ahaan ay kelmad maxay tahay aan idhaahno waxaa la yidhaahdaa cala aljumal lmufiida jumladaha yaa jumladaha wax faa'iideeya ayaa waxaa loo yaqaanaa kelima wadaalika arrinkaasina ka qowlihii tacaalaa ilaahay arigi warkiisi weeye ahaa kalaa laabasha ma jidha wey saad doonaysaan maahoo laabasha hee ma jidhee innahaa rabirjucuunta tiraahdeen yani innahaa rabirjucuunta aad tiraahdeen kelimatun weeye waa kelmad huwaqaa'iluhaa iska yidhi waa kabadla iska yidhi wax hadda ay ku fadhidaa hee ma jidho muxuu ku yidhi qalkaa kallaa iskabadaay laxaa ma jidhee innahaa rabbirjicuuntaa tidhi eeg rabbirjicuuni soo jumlo dhammaystiran maa yaa rabbirjicuunta aad tidhi kelimatun weeye haa marka kelima maxaa lagu tilmaamay jumlad dhan baa maxaa lagu tilmaamay kelimad ishaaratan tilmaanuu tilmaamayo weeye ilaa qowlihi qowlka alle rabbi irjucuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu rabbi yaa rabbi irjucuuni iyo celi lacallii dhacdee wey ha acmalu inaa shaqaysto saalixan camal wanaagsan xoofiimaa ayoladii kii ah taragtu aan kasoo tegay ha markii aan adduunka joogay kii aan soo beelihiyey baa dhici karta inaan soo sameeye ilaahyow aan soo sameeye igu celi waya adduunka markaasa waxaa layidhi kallaa ma jirto innahaa warkaa aad tidhaahdo iyo celi ah aan soo camal sameeye kelimatun weeye xagga marka maxaa ka fahmaysaa alkelimatu fi luqati maxaa loo yaqaanaa aljumal almufiida jumladaha fahfaa'iideeya markuu qofkiisa wuxuu dhahayaa ee eh, bismillahi raxiim waxaan rabaa kelmad yar inaan dhaho kelmad markaasuu toban daqiiqa hadlayaa tobanka daqiiqa maxay noqotay kelimatu waa u soomaa waaya wa fi istilaaxi nuxaati naxwoolayda waxay ku heshiiyeen markaa kelimo maqashid in la yidhaahdo cala alqowli oraahdii almufradi ee keliga ahayd kelima maxaa lagu tacriifiyey qowl iyo mufrad warkaa wuxuu usii baahan yaha qowlow maxaa tahay mufradowse hee usii geliya anuu soomaali badan ku darimaya kitaabka isagaa isfaahfaahinaya walmuraadu waxay dhihi jireen minhaaj hee lagama hordhaco haa kasaaka qadri lagama hordhaco wey walmuraadu bilqowl qowl waxaan ola jeednaa allafdu dhawaaqa addaallu ku tusinaya calaa macnan macno ku tusinaya bilwadci kasna loo yeedhi rajulin iyo wafarasin oo kale lafdi maxaan ku sheegi jirna horta sawtun soomaa sawtun khaarij yashmalu hee xuruufal hijaaz soomaa sawtun markaan dhaho dee shay kasta wey sawt wey lafdi buu noqonayaa baan idhi haye lafdigii baa mid aan wax faa'iidaynayn iyo mid wax faa'iidaynaya noqday qowlku muxuu ku sii noqday addaallu calaa macnan lafdigii macnaha sii faa'iidaynaya warka waa ku dhacay soo maa yaa haa zayd soo sood maaha daysna markaa isdaba mariyo soo sood maaha labaduba maxaa weeye waa lafdi labaduba maxaa weeye wax lagu dhawaaqay xuruuf kama tirsanaa laakiinse qowl muxuu noqonayaa maxaa u raacayaa lafdinimada adaallu macno inuu faaidaya usii raacaysa marka maxaa meesha ka baxay lafdigii aan macnaha hee lahayni meesha waa uu ka baxay almuraadu bilqowl waxaa laga wadaa allafdu waa dhawaaqa addaallu ku tusinaaya calaa macnan ku tusinaya loo yidhi ka rajulin oo kale iyo wa farasin oo kale lafdigow maxaa tahay walmuraadu bilafdi waxaa laga wadaa asawtu waa codka almushtamilu kulansaday calaa bacdilxuruufi xuruuftii hijaa'iyadahee qayb ka mida ah. sawaa'un waxaa siman dalla inay lafdigaas wax ku tusiyo calaa macnan ka saydin oo kale aw amase lam yadulla inuusan ku tusin calaa macan ka daysin oo kale dayskaasoo maqluubi zaydin zayd oo la gediyey ah lafdigu intoo qaybsamaa labo haye lafdun daallun calaa macnan rajul iyo farasiyo iyo lafdun daallun calaa lafdun daalun calaa hayri ma lafdun laa yadullu calaa macnan soo maa lafdi aan macnaa ku tusinayn qowlku keebuu doortay marka addaallu calaa macnan marka qowl maxaa la yidhaahdaa waa allafdu daallu calaa macnan marka waa allafdu asawtu almushtamilu cala alxuruufi addaallu calaa macnan maxaa ku tacriifinaysaa qowlkii waqad tabayana markaas warkaa aan kuu sheego waxaa ku caddaanaya anna kulla qowlin qowl kasta lafdun weeye miyaysan ahayn laakiinse walaa yancakisu lid ma jiro lafdi kasta qowl ma aha tusaale u keen days soo lafdi ma aha qowl ma dhahaysaa yaa maxaa ugu diide macno ma laha laakiinse waxaanba haddaa qowl ku sheegto lafdi buu sii gelaya marka yaa weyn labada yaa weyn labada lafdigaa weyn lafdigu macna iyo macno la'aanba wuu noqonayaa qowlku laakiinse kii macnaha ahaa wuu qaadanayaa weeyaan waalmuraadu bilmufrad eh? qowlkiibaa lafdiga qayb ka mida noqday eeg lafdiga maxaan u qaybina laba qaybood mid wax faa'iideeya oo macno leh iyo mid aan waxba faa'iideynan kee buu doorta qowlku marka kii wax faa'iideynaya marka qowlkiibaa wuxuu doortay labadii qaybood oo lafdiga qayb ka mida waaba ka yaryaa markaasoo fahamtooy marka kullu qowlin wax kastoo qowl lagu magacaabi karaa muxuu noqonayaa yaa laakiinse laysa kullu lafdin qawlan laysa kullu lafdin qawlan lafdi kasta qowl lama yidhaahdo maxaa yeelay lafdi kasta faa'iida male kii faa'iidale ayaa muxuu noqonayaa wlmuraadu xagga marka waxaa kusoo faahfaahinay alkalimatu haa hiya alqawlu qowl waxa laga wado waa hal eray waa eray macno leh soo maaha mufradna maxaa laga wado wlmuraadu bilmufradi mufrad maxaa loola jeedaa maa laa yadull waa midka uusan ku tusinaynin jus'uhu qaybtiis calaa juz'i macnaahu macnahiisa qayb ka mid uusan ku sheegaynin wey wadalika arrinkaasina naxwu qowlika aadhahaysa weeye zaydun aadhahaysa kelimada zayd waa mufrad oo maxaa ku tidhi fa inna ajzaa'ahu zayd gabaladiisu wahiya zaayu walyaau wadaalu gabalada suma jeedid yaa idaa ufrida haddii la keli yeelo minhaa gabalada xaggeeda shayun mid ka mid hadii banaan loo saaro za haddii bannaanka loo saaro ama ya haddii halkaa loo saaro ama daal haddii halkaa la dhigo hee laa yadullu ku tusin mayso calaa shay-in shayna ku tusin mayso oo mimaa yadullu uu ku tusinayay huwa zayd caleyhi korsi ku tusinayay bikhilaafi qowlika waxaa taa ka duwan buu yidhi qowlkaaga aa dhahaysid hulaamu zaydin zayd addoonkiisa fa inna kullan mid kasta oo min jus'ayhi ghulaamu zayd ka mid ah wahumaa labada qeybooda alghulaam iyo wasaydu daalun waa mid ku tusinaysa calaa jusi macnaahu jumladii hulaamu zayd ahayd macnaheedii qayb ka mida fa haadaa kan markaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban baa lagu magacaabaa laa mufradan mufrad lama yiraaho warkaama ku dhacay wuxuu mufrad waxaa la dhahaa erayga markaad soo qabatid oo aad kala qaybiso yaa eray qaybtaas labada qaybood eraygaa ka dhigtay qayb ka mida waa inaysan macnihii eraygaas qayb ka mid aysan sheegin sideed haddaan dhaho waa inuu kala qaybsami waayaa macnuhu waa intaa keliya waa inuu kala qaybsami tusaale cumar haddaan dhaho cumar kala qaybi cudu markaan dhaho macanihii cumar oo nin magaciisa ahaa miyaa ka fahmayaa maya ma' ah keliya haddaa meelaha ku qoro ma laga fahmayaa ma' cumarkii qayb ka mid ah maya ra'duna waa la mid laakiin markaan dhowday kitaabu zayd micnee kitaabu zayd zayd kitaabkiisa maxay ka kooban tahay zayd iyo kitaab soo kama koobna waa macne zayd iyo kitaab haya kala qaybi haddaan zayd keliya soo qaado macnihii zayd iyo kitaabkiisa qayb kamida ma wadataa haa taas marka murakab baa la dhahaa laakiinse eraygii meeshan akeenta markaa kala fujiso hadduu macnihii kala qaybsan waayo maxaa u aqtaan mufrad weeye markaas maxaa weeye rajul baan soo qabtay rajulow bal kala fujiya rajul racdu macnihii rajul oo nin ahaa haafkeed ma noo sheegaysaa maya jiimku ma noo sheegaya maya laamkuna maya laakiin intaan dhoday haada rajulu ninkan kan iyo nin soo maah haadaa baan keenay maxay la soo goosata haadaa macnihii ninkan qayb ka mid oo ahee kan soo maa haddaan rajul goostana maxay la soo goosanaysaa macnihii ninkan qaybtiis oo ah ninkii xagga marka maxaa ka fahamtay mufrad haddaa maqashid waa midka macnihiisa uusan u kala qaybsami karin warkaa ma fahamti waa midka macnihiisu hee uusan u kala qaybsami karin laakiinse waxaan meeshaya hadduu macnuhu kala gurmi karo kala qaybsami karo maxaa ku magacaabaysaa murakab marka maa hiya alkalima alqawlu lmufradu baa la yidhaahdaa fa qulta haddaad tidhaahdo haddaba lima eh, lashtaradta maxaad u keeni weyday ou shardi uga dhigan weyday yaa filkelimati kelmadii alwadca maxaawadxaad midiin qoraya idinka yaah wadci maxaa oo keensan weyda kamashtaradta saa shardi oga dhigtay kamashtarada suu shardi oga dhigtay dheh man qaala ciddii tidhi alkalimatu lafdun wudica limacnan mufrad kelmadu lafdun waa dhawaaq wudica loo dejiyey limacnan macne mufradin eeg lafdun wudica limacnan inta ayaa isku haysta hal ereybaa kulmin kara sheeg maxaa kulmin kara qowlbaa lafdun wudica limacnan soqool ma kulmin karo kadib maxaa soo haray mufrad qultu waxaan leeyahay buu yidhi inama xtaaju kuwaas way u baahdeen shardigii ahaa wadciga ilaa daalika wadci bay u baahdeen liakhdihim inay qaateen darteed allafda lafdigii meesha ku yaalay jinsan lilkelimati kelmadda jinsi ahaan ay ugu qaateen masalo mandiquu kale wallafdu lafdigu yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa mawduucin mid macna leh wa muhmalin iyo mid aan macnahee lahayn markaasay faxtaaju u baahdeen ilal ixtiraasi inay ka soocaan canilmuhmali muhmalkii bay uga soocayeen bidikril wadci wadci inay sheegeen walamaa goortii aniguna akhadtu aan qaatay alqawla kelmadda qowl aan qaatay yaa jinsan lilkelimati kelmadda jinsi ahaanteed markaa qowl uu ku tacriifiyey wa huwa qowlkuna khaasun bilmawduuci wixii macna luu sheegaaye aqhnaanii daalika waxay iga kaafisay can ishtiraadi alwadci mas'alo fudud buu waxaan ku sheegay wuxuu ku yidhi culamaa waxay tidhaahdaday markay tacriifinayeen kelimada waxay tidhahdeen wadica limacnan mufrad markaas waxay ku dareen bil bilwadci bay ku dareen wuxuu yidhi shiikhow aduu markaad iraafinaysay ee mufrad kelmadda waxaad tidhi qawlun mufradun soo ahayn yaa ayaguna markay tacriifinayinkan maxay dhaheen qawlun waxay yidhahdeen lafdun lafdun mufrad baad yidhaahdeen tusaale ahaan markaasay bilwadci raaciyeen lafdun mufradun bilwadci soo maa maxaa adiga bilwadci kaa reebay oo ayagana hee ugu daray si fudud buu kuu sheegay wuxuu ku yidhi dee markaasaa ayaga waxaa sababay in bilwadci ay ku soo daraan lafdigiibaa muxuu u qaybsamaa yaa laba qaybood mid aan macno lahayn iyo mid macno leh maadaama marka aysan kala soocinayo lafdun keliya ay yidhaahdeen ayay bilwadci waxay ku sii sooceen kii macnaha lahaabay kusii faahfaahiyeen anna markaa idhi alqawlu markaa idhi baa waxaaba igu hoos jirtaba lafdi hee macno leh sidaa daraaddeed uma baahan marka inaan soo qaatee bilwadci soo qaato warkaama ku dhaca fain qulta haddaad tiraahdo <laughs> falima cadalta maxaad oga leexatay cani lafdi kelmadda lafdi maxaa oga leexatay oo ilal qawli qowl u qaadatay lafdi maxaa u dhihi weyday huwa lafdu he huwa e, lafd lmufrad maxaa u dhihi weyde oo aa u tira alqowl mufrad ilaan qowlka iyo lafdigu way iska dhalanayaanoo lafdigii qeybtii macnaha lahayd baa qowl noqonayse miyaysan ahayn maxaa lafdi u qaadan weyday qool u qaadatay warka ma fahamte waxbuu kala gurayaa kitaabku waa weyn ujeeda <laughs> laysaga baxay wuxuu yidhi qultu waxaan saa u yidhi lianna lafda kelmadda lafdigu jinsun baciid waa eray fog wey muxuu u fogaaday liintilaaqihii inuu ku fidsan yahay darteed calalmuhmali kii aan macnaha lahayn lafdiga aan macnaha lahayn iyo walmustacmal kii macnaha lahaa maadaama lafdi kelmadda lafdi ay koobayso mid aan macno lahayn iyo mid macno leh yaa waa erey fog marka waa erey weyn buu ka wadaayafahamtaa amaadakarna walqowlu kelmadda qowl eh, isticmaalkeeduna jinsun qariibun waa mid ka dhow lafdi bay ka dhowdahay sabab li liikhtisaasihii inay gaar ku tahay daraaddeed bilmustacmali ha lafdiga hee la isticmaalo macno hale qaaciduu kuusoo tuuray muxuu yidhi wasticmaalu in la isticmaalo waa qaacido mandiqee al ajnaasi jinsiyada albaciidati ay fog erayada fogfog inaa isticmaasho fil markaa wax qeexaysaoo tacriif aad samaynaysaa maciibun waa wax ceebaysan oo laga fiican yahay cinda ahli nadari haa dadka ahlunadarka markdadka mandiqa iyo qawaacida dejiya markii agtooda la yidhaahdo oo yidhaahdo tacriif qeex hebel qeex markii la dhaho erey fog oo wax badan koobaya inay keenaan iyo inay eray ka dhow oo wax yar koobaya xogtii soo aruurinaya keenaan waxa u fiican hee kaa kooban kee haday keenaan waa lagu ceeben waxaa leeyahay tacriifkaagu qeexitaankaadu hee ma dhammaystirnaa la dhahaya marka saas aanu oga cararay inaan lafdi adeegsada buu ku leeya warkaama ku dhacay anwaacul kelima wahiya intaasoo dhan waa sharaxii gadaaluu ka saaray warka intaan le xagee buu ku jiraa alkelimatu qowlun mufrad buu ku jira warka intaa tira leeg wahiya kelimadu ismun waa magac wa ficilun iyo ficil iyo wa xarfun xaraf bay u qaybsantaa wey gala wuxuu yidhi lamaa dakartu markaan kuu xusayniyo xaddalkelimati qeexidii kelimadda markaan kuu qeexay yaa bayantu waxaan caddeeyey annahaa iyadu jinsun jinsi jinsi waxaa la dhahaa kelmad ay wax soo hoos imaan karaan ba jinsi loo yaqaan waa fahamta soomaa ya jinsi maxaa loo yaqaanaa kelmad ay arrimo fara badan soo hoosgeli karaan wuxuu ku yidhi markaan kuu caddeeyey kelimadu inay jinsi tahay yacni waxyaabo badan inay qaadato ay hee ay u diyaar tahay yaa jinsigaasoo taxtahu hoostiisa alaatatu anwaacin ay ahaatay oo ah bayantu waxaan caddeeyey annaha iyadu jinsun inay tahay taxtahu waxa hoosteeda ah weeye taxta maxaa ka dhigaysaa hadda war cusub ka dhig yaah maxaa ka dhigaysaa war cusub jaari majruurka darafkaas khabar buu noqonaya alaatatu soo noqon mayso yaa hor ma cid baa u diiday taxtu darfumakaan maa darfumakaan maa alaasu muntada mu'ahara maa yaa ha maxaa waa waxaa weeye musawiqba u tahay maxay u tahay ilan alaa waa nakire wuxuu taxtaxu waxaa hoosteeda ahaaday kelimadii alaaatu anwaacin saddex qaybood baa kelmadii hoos imaanaya alismu baa hoos imaanaysa walficlu baa hoos imaanaysa walxarfu baa hoos imaanaysa wadaliilu caddaynta ku tusinaysa cala nxisaari in lagu koobay anwaacihaa tirada noocyadeeda fii haadihi halaaati saddexdaas in lagu koobay kelmadu inaad u qaybsantaa daliil waxaa u ah buu yidhi al istiqraa'u dabagal dabagal la sameeyey iyo baarbaarid la sameeyey iyo dadaal badan oo ay culimmadu hurtay ayaa waxay ku soo ogaatay hee in kelimaddu u qaybsanto fa inna culama'a haada alfanni fannigan culammadiisu tatabacu waxay raacraaceen kalaamal carabi carabta warkoodi bay raacraaceen markaasay falam yajiduu ma aysan soo helin ilaa alaaata anwaacin saddex nooc mooyaane oo ah isim iyo ficiliyo xaraf wax kale ma soo helin wey falow kaana hadday ahaan lahayd ama halkaas taas hadday ahaan lahayd nawcun raabicun nooca faraad lacaharuu way heli lahaayeen calaa shayin minhu wax ka mida heli lahayen miyasan ahayn haddii afar jirto mid kale soo heli lahayen sooaas ma awalan marka alsmu wa calaamaatu baa la galay fa ama alismu isimka fa yucrafu isimka waxaa lagu yaqaan bial baa lagu yaqaanaa karajuli oo kale wa bitanwiini baa lagu yaqaan ka rajulin oo kale wa bilxadiidi canhu in laga sheekeeya ayaa lagu yaqaan oo wax loo soo tiiriyo ka sheekaynta wax soo tiirin wey alxadiid canhu bimacnaa alsnaadu ilayhi baa laga wadaa wabil wabilxadiidi canhu in wax loo soo tiiriyo oo ma garanaysaa laga sheekeeyo yaa ayadana isimkii waa lagu yaqaan ka taa'i darabtu oo kale darabtu taada ku jidhoo kale darabtu taada ku jidha inay isim tahay maxaa noo caddeynaya darabtu waan garaacay darabtuda inaad isim tahay maxaa noo caddeynaya in garaacidii loo soo tiiriyey ayaa caddaynaysa inay tahay isim waa fahamta soomaa faahfaahinta ugal lamaa goortii bayantu aan caddeeyey man xasarat waxay ku koobmatay fiihi dhexdiisa anwaacul kelimati kelmaddii anwaacdeedii hay anwaacdii ahalaaatee saddexdaa markaan kuwa caddeeyey sharactu waxaan gudagalay fii bayaani maa shay fii bayaani maa ayiladii dheh kii caddayntiisaan kuu gudagalay yatamayazu uu ku soocmayo bihi kaasi kullu waaxidin waaya kullu waaxidin mid kasta minhaa xaggeeda can qasiimihi labadii kale uu kaga soocmayo wuxuu ku yidhi markaan ku kala cadday saddexdii hadda waxaan kuu sii gelayaa inaan kuu tilmaamo calaamado iyo tilmaamo mid kasta ka soocaya labada kale haye litatimma say u dhammaystiranto faa'idatu maa kii faa'iidadiisa fakartuhu aan xusay markaasaanaan fadakartu waxaan u xusay ismi alaaa calaamaatin saddex calaamood baa ismka u xusay kow calaamatun calaamadi min awalihi horay bay ka gashaa wahiya taasina alalifu iyo walaamu weeye al weeye kalfarasi walghulaami wa calaamatun calaamadna min aakhirihi gadaal bay kaga xidhiirtaayoo wahiya waxaa weeye attanwiinu weeye wahuwa tanwiini nuunun waa nuun zaa'idatun dheeraada saakinatun reeban taasoo talxaq u haleesha al aakhira kelimada gadaasheeda lafdan dhawaaq ahaan laa khatan qoraal ahaan hee ma raaciso weeyaan liqayri tawkiidin tawkiid la'aan tawkiid hee la'aan naxwu zaydun zayd rajulun sahin xiinaidin muslimaatin fa haadihi tani iyo wamaa kii ashbaha ha u ekaada yaa asmaa u weeye haadihii waa mutada khabarkii meeye fa haadihi tan iyo wamaa tii badhahaysa ashbahaha u ekaata asmaa'u weeye maxaa asmaa ku yihiin bidaliili wujuudi tanwiini tanwiin helitaanka laga helay fii aakhirahaa meeshada ugu dambaysa taasi maxay ku noqdeen wa calaamatun macnawiya calaamada saddexaadna waxa weye calaamad aan la arkayn macnawi baa laga wadaa lama arkayo indhaha lama saari karo xaye wahiya calaamadaasna waxa weeye alxadiidu canhu in laga waramo tusaale qaama zaydun zayd baa istaagay fa zaydun zaydi ismun weeye maxaa ku cadaynaysaa sababta waxa wey li'annaka adigu qad xadadta waxaad oga warantay canhu xaggiisa bilqiyaami inuu istaagay yacnii asnadta ilayhi alqiyaamu macnuhu qiyaamid iyo istaagid ayaa xaggiisa oga warantay oo u tiirisay tiirintaa marka istaagaa u tiirisay hee ayuu saara isman wa haadihi tani oo calaamatu ahi anfacul calaamaati calaamadaha ismka tan ugu nafac badan weey maxay ugu nafac badanta almadkuurata ee xusay lilismi loo xusay wa bihaa tan darteed ayaana ustudilla loo daliishaday cala smiyati taa'i ta'da magacnimadeeda fii darabtu ku jidha al ma qaadan kartaa tanwiin ma qaadan kartaa xafurjar maa ka hormari kara maxaa caddayn kuwaa ah inay marka in wax loo soo in la tiiriyey alaa taraa heedhe <laughs> waa watane alaa taraa heedhe miyaadan arkaynin annaha iyadu laa taqbalu alal inaysan qaadan karin walaa yalxaquhaa nuunu tanwiin tanwiin inaysan raaci karin walaa hayruhumaana inaysan raaci karo minan calaamaati ah alla taasoo tudkaru loo sheego lilismi haahen siwa alxadiidi canhaa in laga sheekeeyey mooyaane faqad oo keliya warkaama ku dhacay markaas marka halkaa marka waxbuu ku xasiliye alsmu isimku mucrabun weeye iyo mamniyun weeye wahuwa isimku darbaani waa laba qaybood mucrabun mid la icraago wahuwa mucrabku maa yataghayaru waa midkuu isbedelaayo aakhiruhu meeshiisa dambe bisababil cawaamili caamil galay darteed caamilkii addaakhilati calayhi gelay ka zaydin iyo walfatha oo kale wa mabniyun baa loo qaybiyaa wa huwa mabniguna bikhilaafihi khilaafilmucrabi wey haaulaa'i oo kale fii lkasri kasra joogtaynteedii wakadaa sidaas oo kalena xadaami oo kale weeye wa amsi oo kale weeye fii luuqatilxijaaziyi markaan qabanno waka axada casharana iyo waa la mid iyo waa akhawaatihi

fii lusuumi lfatxi xagga fatxada laasimnimadeeda wa ka qablu oo kale iyo wa bacdu oo kale iyo wa akhawaatihimaa fii lusuumi dammi dammada laasimnimadeeda iyo joogteynteeda idaa xudifa haddii la tuuro shardigaas muhim weeye haddii la tuuro almudaafu ilayhi wanuuya la niyeesto macnaahu la niyeesto saa u socone u socone baa nimsaaka haye wakaman oo kale iyo wakam oo kale fii lusuumi sukuuni wa huwa sukuuntunu maxay tahay aslulbinaai wey lamaa goortii buu shiikhu sharaxa faraqtu aan ka faaruqo soo idleeyey min tacriifi tacriifilismi ismka qeexidiisa bidikri shayin shay sheegidiisa aan kusoo dhameeyey oo min calaamaatihi ah yaa caqibtu waxaan ku cirbiye daalika arrinka waxaan ku cirbiyo dabageliye bibayaani inqisaamihi qaybintiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabini waa mabniyin loo qaybinaayo waqadamtu waxaan hormariyey almucrabaan baan hormariyey liannahu alaslu weeyaane liannahu ee alaslu weeyaan wa akhartu waan dibdhigay almabniyaan dibdhigay liannahu alfarcu weeyaane warka waa ku dhacay soomaa alsmumucrab wadakartu waxaan xusay ana almucraba mucrabku huwa mucrabku alladii weeye yataqayaru isbedelaayo aakhiruhu gadaashiisa bisababi maa shay dartii isla bedelaayo yadkhulu gelaya calayhi korkiisa oo min alcawaamili ah ka saydin oo kale taquulu waxaan dhahaysaa jaa'anii zaydun wara'aytu zaydan wamarartu bizaydin alaa taraa miyaadan arkaynin anna aakhira zayd zayd gadaasheedu taqayara inuu isla bedelay bidammati waalfatxati wal kasrati maxaa keenay bisababi maa ay iladii kii sababtii dakhala gelay galay calayhi korkiisa oo ah caamilka galay meeye min jaa'anii ah wara'aytu ah walbaau ah badu maxay tahay badee wey xarfu hee weeyaan falow kaana hadduu ahaan lahaa attaqayuru isbeddelka ku yimi fii hayri alaakhiri meesha dambe meel aan ahayn hadday ahaan lahayd dhexda iyo hore iyo haddii isbeddelku ahaan lahaa lam yakun icraaban icraab lama dhihi lahayn icraab ma ahaan lahayn idan dhex iyo gadaal icraab ma la yidhaahdee ka qawlika fii felsin idaa saqartu markaad yeedhiso felsigii fulaysun aad dhahaysid felsin laamkuugu reebnaayo maxaa laga dhehda fulays waa la kordhiga sooma jeedid ama waa la goda faad waa kordhigna fu baa la yidhi wa idaa kasartahu markaad jamaca ka dhigtana jamacu tasiira ka dhigtana qultu waxaad dhahaysaa aflus amase wa fuluusun isbedel intee ku dhacaya dhexdii baa isbedelaysa hore soo maaha wakada laakiinse micraabbu saa ku noqonaya mucrab miyaa may aakhir isma bedelin sidaas oo kale waxaa mucrab aan ahaan lahayn low kaana takyiiru isbedelku haduu ahaan lahaa fil aakhiri meesha dambe walaakina waase yeeshee laysa bisabab alcawaamili caamil iyo ficil iyo wax galay hee dartiis lama bedelin ka qawlika oo kale jalasu waan fadhiistay xaytu jalasa meeshu fadhiistay fa innahu xayuda yajuusu laka waxaa kugu bannaan an taquula inaad tidhaahdo xayu aad tidhaahdo bidambi bilfatxi waxayse aad tidhaahdo bilfatxi waxaysi aad tidhaahdo bil kasri ilaa laakiinse anna haadihi tanu al wejiyada godaalka iyo kordhigaya hoosdhiga xaytu la saarayaa hee laysad kuma imaan bisabab ilcawaamilu kuma imaan haye alaa taraa miyaadaan arkaynin oo maxaa ii caddaynaya sababul cawaamilaysa ku imaan alaa taraa waawatande miyaadaan arkaynin heedhe ana alcaamila ficilka meesha ku jira waaxidun inuu yahay wahuwa jalastu xayu markaa kodhaysana jalastu baa taalay markaa kor dhigaysana jalastu baa taalay markaa hoos dhigaysana hee jalastu baa taalay meesha hadduu caamil wax babedelayo jalastu baa la bedeli lahaa marna waxbaa la keeni lahaa soo maa marka maadaama jalastu iska fadhido meeshan xayu waxaa badbedelayaa ma ahan jalastu waa inaasaa u fahamtaa xaggaas sidaa daraaddeedna gadaal baa isbedela darteed mucrab ku noqon mayso mucrabnimada maxaa keenaya bisababil cawaamile marka mucrab waa laba xabo aakhirka waa inuu isbedelaa bisababil cawaamilna hee waa inuu isla bedelaa wey waqad wujida waan la helay macahu la jirankiisa attaqyiiru madkuuf walamaa faraqtu markaan dhammeeyey min dikri lmucrabi dakartu waxaan xusay almabniya baan xusay kii mabniga ahaa haye wa annahu mabniguna alladii inuu yahay yalzamu ay khasabta joogteeya dariiqatan waaxida hal wado walaa yataghayaruusa isbedelaynin aakhiruhu meeshiisa dambe bisababi maa yadkhulu calayhi waxa gelaya dartiis uma kadibna qasamtu waan u qeybiyey hu mabnigii waxaan u qeybiyey ilaa arbacati aqsaam mabniyun cala alkasri mabniyu cala alfatxi mabniyu cala adammi mabniyu calas xabadxabad buu gelayaa mabniyu cala alkasri soogal almabniyu cala alkasri uma kadibna qasamtuwaan u qeybiye almabniyu cala alkasri ilaa qismayn mabnigii joogtadiisa hoosdhiga ahayd labaa loo sii qaybinaya qismun qayb muttafaqun calayhi la isku raacsan yahay mar kastayna i tahay naxwu haaulaa'i fa inna jamiica alcarabi caraboo idili yaksiruuna way hoos dhigaan aakhirahu aakhira haaulaa'i bay hoos dhigaan fii jamiici alaxwaali xaalad kastoo ku sugan tahay maxaa dhahaysaa jaaa haaulaa'i ra'aytu haaulaa'i marartu bihaaulaa'i i i i waa mujmac wiibi marka waa mamnuuc cala lkasri qaybta qaybta muttafaqa wey silama socotaan yaa cali xaaji meela socotaa waaya wa qismun qaybna mukhtalafun fiihi waa la isku khilaafay wahuwa qaybta la isku khilaafayna waa xadaami iyo weeyaan xadaami waa dumar waa magacyo dumar weeyaan iyo wanaxwihimaa wixii la oo min al aclaami ka mida magacyadii gaarka ahaa aclaamtii almu'anasati ee dhadiga ahaa al aatiyati ku imaanaysay calaa wasni facaalku imaanaysay magaca dumarku leeyihiin ee facaal ku imaanaya soo gara maysid meela socotaa yaa kaas ayaa laysku khilaafsan yahay inuu mabni yahay iyo in kale waaya maxaa kaloo ka mida kalasu wanaagsan yahay iyo wa amsi kelmadda amsi idaa aaradta waa haddaa ula jeedo bihi amsida alyawma maalinta adaa ula jeedo alladii maalinkaasoo qabla yawmika maanta ka horaysay muxuu yidhi mamnuuca kas intee loo qaybiya muttafaqun iyo mukhtalafun fii soomaa muttafaqu haaulaa'i weyb yaa wixii la mid ah kuwa lasu khilaafayna maxaa weeye waa magac kasta oo facaali ku yimaadoo dhadig magac u ah warkabaa ku dhacay soomaan iyo kelmadda loo yaqaano amsi markaa loola jeeda amsi maanta markaad joogtay shalay gale markaa ola jeedi waay warkabaa ku dhacay soomaa laakiinse ams haddan shalay gale waa jeedin meeshan kuma jirna mucrab weeye haa fa amaa xadaami buu yidhi baabu xadaami xadaami baabkeeda iyo wa naxwuhu wixii la mid ah fa ahlulxijaasi mukhtalafkii buu ku galay reer xijaas yubnuunahu cala alkasri mabniyun cala alkasri bay ka dhigaan mar kasta mutlaqan ayagoo aan kala qaadin fa yaquuluuna waxay dhahayaan jaa'atnii waxaa ii timi xadaami baa ii timi qoftii xadaami ahayd faacil marfuuc waxaa dhahaysaa xadaami mafcuulun bihi mabniyu cala kasri fii maxali nasbin wa marartu bixadaami ismun majruurun waa ismun waxaadhaadaamwaa maxaan dhahnaa yaa ismun mabniyun cala alkasri fii maxali jarrin ismun mabniyun cala alkasri fii maxali jarrin ma kala saarayaan wacalaa daalika sidaa daraaddeed ayaa jaa'a waxaa ku yimi qowlulshaaciri shaacirkii qowlkiisa ahaa falowla almuscijaatu mina layaali lamaa tarakaha alqataatiibaal manaami idaa qaalaat xadaami fasaadiquuha faina alqowla maa qaalaat xadaami falowla almuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami idaa qaalaat xadaami fasaadiquuhaa fa ina alqawla maa qaalaat xadaami falowla almuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami jaat mina layaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami idaa qaalat xadaami fasaadiquuhaa faina alqawla maa qaalat xadaami falowlaa haddii la leeyahay buu yidhi almuscijaatu falowlaa almuscijaatu muscijaadkaiyo waxyaabaha salaliya mawjuudun haddaysan ahaan lahayn minal layaali habeenada xaggooda lamaa taraka maysan ka tagteen alqataa dhabadu dhabad ma soo shimbir ma jirta dhabad la yidhaahdo habeenkii bay boodaysaa ama qeelanaysaasoo kale tiibal manaami hurdada teeda macaan maysan ka tagteen haa idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami ninka gabiya islaantiisi weeyaan markay tidhaahdo war markay sheegto tidhaahdo oo tidha halkaas waxbaa ku jira fa sadiquu ahaa rumaysta fa ina alqowla warku maa qaalad waa waxay tidhi weyaan maahmaahbay intaa noqontayoo waa markii warka lasoo jarayo baa la dhahaa idaa qaalad xadaan fasadiquuhaa warka naga jara wey warkaa dhanya warki waa la jara macnuu marka qaaladoo ficil maadiya maaha aha waa taa u taanay faacilkii meeye xadaamii ciraab faacilun mabniyun cala alkasri fii maxalli rafcin marka waa xijaasiyiintii ayuu beedkan muxuu u yahay muxuu u yahay daliil muxuu u yahay shaahid iyo markhaati buu u yahay weeyaan fadakarahaa fi lbaytayni labada beyta wuxuu ku sheegay fi lbeyti maratayni buu ku sheegay maqsuuratan maca annahaa hee faacilun waaya amsi aan geeyayaa waftaraqad way qaybsantay banuu tamiimba ma joojinaa halkaan ugu joojiya hada bilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin